gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisiirtiyey gelingelin ka daran qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan bismillahi raxmaan raxiim habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xogurays idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeena mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo sabti ay sii baxayso axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay afarta bisha saddexaad sannadda labada kun saddex qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahiino kala duwan ayaa ka soo baxaya dilal siyaabo kala duwan caawa magaalada muqdisho ay kaga geysteen kooxaha hubaysan wararka ayaan isi soo taraya waxaan idiin soo gudbi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyey ee xogahaasi sheegaya in dilalkaasi ay ka geysteen xaafado kala gedisan oo muqdisho ka mid ah kooxahan hubaysan waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta waxa uu si kulul uga hadlay dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay iyadoo sidoo kale dhibka maandooriyaha uu dadka ku hayo si kulul uga hadlay haddaba amni xumida magaalada muqdisho maxaa soo celceliyey muddooyinkii dambasa maxay la kordheen dilalka qorshaysan oo kooxaha hubaysan ay ka geystaan oo aan loo soo qaban ilaa iyo hadda dilalkii ka dhacay magaalada muqdisho oo kooxaha bastooladaha ku hubaysan ay ka geysteen xaafada ka mid ah kuwa waqooyi amaba degmooyinka dhaca waqooyiga muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan iyo falaqeyn sidoo kale waxaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan dastuurka dalka oo qodobada qaar laga beddelo suurtagal ma ka dhigi kartaa muddo kororsi ay samaysato dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa warbixin aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaan barnaamijkeena inu ku guda jirno ayaad dhegaysan doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah waa mar kale iyo xog waraysi laba ciidan oo dowladda ka wada tirsan muqdisho dhexdeeda ay isku dagaalaan mhm. ayna isku adeegsadaan baasuukayaal soo la yaab maahan waa gartood in al-shabaab ay isku xil saaraan la dagaalanka ciyaalweerada iyo muqaadaraadka iyadoo dawladdu ku fiirsanayso sow cibaaro maahan waa gartood oo sidee ku tahay sow ma ogad sidii wadamada safka hore uu shirkoodii uga qabsoomay magaalada muqdisho inay dowladdu joojisay la dagaalankii al-shabaab markaa ciidamadu hadday waayaan cid ay la dagaalamaan oo cadowa in iyagu dagaalamaan waa gartood oo haddii shabaab waayo cid la dagaalantoo ka erida dalka inay mashruuc ay rabaan abuurtaan waa gartood gebigebi ka sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog wareysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye muqdisho oo idinkaga imaanayaa aynu ku bilownee warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dilal siyaabo kala duwan kooxo hubaysan ay caawa uga geysteen xaafada ka mid a ah magaalada muqdisho waxaa la sheegayaa in suuqa jayga gaar ahaan deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho ee degmada yaaq yaaqshiid hoos yimaada in maanta amaba caawa aan yidhaahday fiidkii ay kooxo hubaysan ay ku dileen ilaa iyo saddex ruux oo goob ku sugnaa kuwaasi oo la sheegay in markaas ay qayilayeen oo ay qaad cunayeen xilliga toogashadu ay dhacaysay waxaa sidoo kale ay wararka halkaasi ka imaanaya sheegayaan in bamba gacmeed ay ku tuureen kadib falkan dilka ah ay geysteen kooxda hubaysan sidoo kale isla caawa fiidkii isgoyska towfiiq ee magaalada muqdisho koox hubaysan ayaa halkaasi ku dilay nin eh, ay sheegeen inuu markaa amaba la sheegay inuu ka mid ahaa dadka xaafadda degan sababta marka dilka keentay macadda inkastoo kooxo hubaysan oo al-shabaab markaa ah ay beegsanayeen dadka waxyaabaha maanka dooriye ka ganacsada sida al-shabaab iyagu qudhoodaba ay sheegteen in ay bartilmaameysanayaan ciyaalweerada iyo dadka maandooriyaha ka ganacsada sidoo kale isla isgoyska fagax caawa dil ayaa ka dhacay oo kooxo hubaysan ay ugu geysteen nin halkaasi joogay siyaabo kala duwan ay dilalkan uga dhaceen xaafadaha magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa waqooyi sidoo kale warar kasoo baxaya degmada dayniile waxa ay sheegayaan inkastoo aan la xaqiijin in halkaasi qarax u ka dhacay kaasi oo lala eegtay gudoomiye waaxeed ka tirsan degmada dayniile warkaasi waxyaabaha kusoo kordho waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena inta aynu ku guda jirno siyaabaha kala duwan ee magaalada muqdisho ay kooxahan kaga geysanayaan dilalka muddooyinkii dambe waa ay soo kordheen waxaana magaalada muqdisho ay habeenadii lasoo dhaafay kooxahan ay ka geysanayeen dilal ay la bartilmaameysanayeen dad ay ku sheegeen inay ahaayeen ciyaal weero iyo dad maandooriyaha ka ganacsada wararkan dilalka ah waxaad ku maqli doontaan waxyaabaha ka soo kordho barnaamijkeena intaynu ku guda jirno balse isla amni darada magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnaayo gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu maanta ka hadlay amni xumada magaalada muqdisho ka taagan iyadoo dhibaatooyin xoogan ay ku qabaan dadka shacabka ah maritaanka wadooyinka qaar oo askartu ay qashqashaadaan sidoo kalena ay kula kacaan dilal moote bajaajleydaba ha ugu badnaadaanee dadka dilalkaas la kulma iyo sidoo kale tacadiyada ka dhanka ah amni xumada muqdisho waxa uu sheegay in guddoomiyaha gobolku uu qeyb weyn ka yahay amni darada waxyaabaha maanka dooriyo oo magaalada muqdisho aad ugu soo badanaya askartuna ay isticmaalaan kuwaas oo aan ogeyn xaalkooda marka ay ku kacayaan faldembiyeedyada hadday caasimadda soomaaliya amnigeedu uu sugan yahay nabadgelyo tahay soomaaliya waa nabad haddii caasimadda soomaaliya aan nabad ka jirinna soomaaliya nabad maaha soo sidaas ma hadda waxa waaye adduunka waxaan ku jirnaa listiga cagaaranaan ku jirnaa ama balaag ah, listigaan ku jirnaa maxaan ugu jirnaa soomaaliya nabad maahanaa la leeyahay gobollo badanee soomaaliyaana nabad ah laakiin lama fiirinayo waxaa la fiirinayaa caasimadda soomaaliya caasimaddii soomaaliya maalin kasta dhacdo xanuun badanaa ka dhacayso gabar soomaaliyadaa la dilayaa wiil soomaaliyadaa la dilayaa hooyo soomaaliyadaa la dilayaa aabbo soomaaliyadaa la dilayaa sabab loo dilana lama yaqaano sababna aakhirka markii la gaaro waxaa la yidhi qofka wuxuu dilayaa qofna waa la dilayaa waida mawidatu su'ilat biayi dembin qutilat maxaa loo dilay waxaa suuragala kuwa wax dilaaya haddii la weydoonaa warkaalay hebel maxaad u dish inuusan aqoonin kii wax la dilana inuusan aqoonin wixii loo dila haddii la weydiiyo marxaladdaasaan ku jirnaa ma cayayaanaan nahay ma dugaagaan nahay ma juhulaan nahay maxaa noogala tashanaa nahay waa inaan isweydiinnaa haddii aanan gara karin dhiiggan muslimka ah ee ilaahay xaaraantinimeeyey ee ilaahay sharafta u yeelay ou ilaahay yidhi walaqad karramnaa banii aadama bani aadamka waa karaamaynou ilaahay yidhi markaasaan maalin kastaan waxaan ku luqluqanaynaa dhiig habeen dhowdu arkaysan war dhiigley nintii horrey wato inta yimiday ayuu sida xoolihii ayuu qof bini aadama biraynayaa markaasuu haddana leeyahay allaahu akbar ayuu leeyahay allahu akbartama ma yaqaanba allaahu akbarta uu sheegaya allahaas weyl uu tilmaamaayo ayaa xaaraantinimeeya dhiigga muslimka waa xaaraanu yidhi arrintii iidaad marka caadee dhaqanay inta noo noqotay ayaa maalin kasto waa la dilaa waa la duugaa waa la dumiyaa waa la dhisaa soo saas maaha dilow duuga dumiyoo dhisaanna caqli maa waa inaan isweydiinnaa degmada shangaani hadday wax ka dhacaan haddii qof kastaba uu yidhaahda hebelaa meeshaas lagu dila aniga he hebelaa la dilhay waa la qaaday intee la geey waa la duugaye hebelaaguri hebelaa waa la dhisay hadduu iska yidhaahdo macnaha aniga mas uul ma ihi waayo ma dareensanin waa gobolka banaadir mar waa gobolkii banaadir mar waa muqdisho waa caasimadda soomaaliya war waa xamar oo magaca ayuu leeyahay waxaa soo magacyaa maxay ugu baxeen ma isweydiinnaa waxaa layska rabaa oo aan maanta idinkuugu yeernay guddoomiyaha degmada wuxuu guddoomiye ku yahay idinkoo guddoomiye idinku yahay haddaad idinku shaqo qurxoon qabatiin guddoomiyuhu waa quruxya haddaad shaqo xun qabatiinna guddoomiyuhu waa xun yah quruxdu ma ahan keliya inaan magac sidanna qurux maaha quruxdaynu waa inaan wax muuqdaa qabannoo la taaba karo waxaan hadda aad ugu faraxsanaay markii la weyddiiye gabadhan ee la weyddiiye meeqo guryaha ku taallo ay tira shan boqoloo gu-intaasoo guryaha ku taallo meeqa qofaa deggan haddii la yidhaahdana waxaan hubaa inay sheegi kar lahaaday yaa ka guurayaa deggan haddii la yidhaahdana laakiin mushkiladdu waxay tahay guryahaas la yaqaanno iyo dadkaas la yaqaanno iyo tiradaas la yaqaanno baa cadowga ka dhex yimaadaaye cadowga cerka kama soo degee ama dhulka kama soo baxyee xagguu ku haydaa maxaa loo soo sheegi la'ya ilaa gurigaan ba aqaanaahe waaye cabsidu sideedaba waa inaan aaminsannahay qadarku inuu mar walba taagan yahay qof kastana ajal ou leeyahay cabsida faraha badan waxay keenaysaa inaad uun dantaada kaliya fiirsato ee keeni maysa shaqo nadiifa ah inaad qabato maxaa yeele cid waxaad ka cabsishooysaaba laguu dira waxa aad ka cabsishooysa laguu dira waxaa ka cabsishaysiis baa idinka dhexeeya waa maya dagaalaaba idinka dhexeeya soo ma alloona marka xaad ka cabsahe waaba ogtahay in dagaal idinka dhexeeye arrintaas waxay u baahan tahay in aad iyo aad in looga fikir u baahan waa waxaan rabnaa wax la yidhaahdaa wada shaqayn wada shaqaynta waxaan rabnaa maamulka degmada iyo shacabka inay wada shaqeeyaanaan rabnaa guddoomiyaha degmada ku-xogeenka xogheeyaha guddoomiyaha waaxda guddoomiyaha laanta midka tabeelaha ilaa toban tiriya inay wada shaqeeyaanaan rabnaa maca daalika maca shacabkoodaasi in wada shaqayn ka dhexaysaan rabnaa meeli karnaa in tirakoob lagu soo sameeyo goobaha lagu iibiyo mukhaadaraadka oo aan weydiiyo cali adiga istaag meeqo gooboodaa mukhaadaraad lagu kariyaa oo calaq lagu sameeyaa meeqo goobaa lagu gadaa oo dukaaman meeqo dabakaayaan lagu iibiyaa dadka cabo iyo anshaxumada degmadaas ka jirta maxaa ka mid ah inaad ogtaa lagaa rabaa degmooyinka qaarkood eendhad waxaa la sheegaayey niman guri isla degan ama gabdha guri isla degan way isla degi karaan laakiin waxaa la sheegaya in dhaqan xumo ku hoos jirtaa suuragal ah waa in la yaqaanaa meelaha calaqa lagu gado waa inaan garo karnaa meelaha lagu karina waa inaan naqaanaa si aan uga hortagno waxaan rabnaa qorsheyna uu ka mid yahay inaan la dagaalanno mukhaadaraad dadkayna waxa dilaaya qoray kaliya maaha waxa dilaaya dadka maaha waxa dilaaya waa balwadda maxaa yeelay waa darowgaysan yahay maskaxdiisa ma joogto xabadda uu ridaayo cidda inay dad ku dhace inay dirbi ku dhaceba kalema ogaba taasaa waxay keentay dhimashadayna inay badato maxaa yeelay asgarigu waajibka saaran wuxuu yahay inuu badbaadiyo ilaaliyo nafta muwaadinka soomaaliga ah maalkiisa naftiisa iyo sharafkiisa inuu ilaalisho mas-uul ka yahay asigayaan ka gamashoweynaa maalin kasta bajaajaad raacaysaa waxaa isleeda goorma xabad lagu soo ridi doonaa bajaajtaan soo lasma dho bajaajtaan ordaysay goorma xabad laga horkeeni doonaa isleeda xabadda hadday kusoo dhacdo darawal kale may ku dhace maya qofka saaranay ku dhace darawalkay ku dhace kuwa bannaanka joogay ku dhaca kan ridaaya marka miir ma laha waxaa miirka ka qaaday waa balwadwga balwaddaas waxaan rabnaa inaan la dagaalanno waxaan rabnaa marka degmo kasta inta goob inay soo tiro rabnaa waan isweydiinayna labo waxaan rabnaa nimankaani khawaarijta ee cadowga ah ee ummadayni baabi'iyey ee dhagaxa ku duminaayo ee qaraxa u dhigaayo goobaha ay ku dhuumanayaan xaafadda dhexdeeda iyadana waxaan rabnaa in la ogaado aniga hadda ka hor waxaan kor tegey beer xashiish lagu tacbaayo oo degmada hodanku dhex taallo ayaan dul tagnay annaga hadda ka hor oo carwa alkowthar gadaasheeda ku taallo suuragal miya ee degmada hodan oo weliba istraatiijiga magaalada farasmagaale ah in lagu tacbaayo ka warramo ee barakacayaal inta daafaha laga dejiyey buushash laga dhisay gabdhaa gadaaya marka islaanaa gadayso ag fadhida gambaraa u yaallo markaasi intay xirxirto ay gadohaysaa waxaa suuragal ah degmooyin badan haddii la baadi goobo in laga helaayo arrintaas waxaan rabnaa marka in laga shaqeeyaan rabnaa oo aad garan karta guddoomiye laameedow guddoomiye waaxow waxaadan ogeyn lama sameeyo ee labay mid tahay ama shahaadatu zuuraa tahay ama waxaas la sameyn inaad wax ku leedahay wax ka dhexeeya male haddii kale oodan ka shaqay karin waxaad tidhaahdaa war aniga shaqadaana waa igu culus tahaye qof iga firfircon ha loo raadiya dheh waa sharaf arrinka marka daroogadu waa saas khawaarijtaa ka daranoo lamid ah iyadana waxaan rabnaa guryaha ay ku dhuumaalaysanayso ee wax lagu soo maleegaayo in lasoo qabtaan rabna degmooyinkiina hadda waa ku yaryihiin laakiin hadduu kaaraan ka jiro oo yaakshiid ka jiro oo xagga ka jiriyo oo hawludaa ka jiriyo maalinta dambena shibbis iyo shangaaniyu ka jiraa iyo boondheer waa imaaha maxaa yeelay geeridii galbeed laga sheego gundahaaga ka day soomaalidu tidhaahdaa haddii gaangis laga sheega meel hebel meesha ma joogaayo aduu kugu soo socdaahe adigana hadeerka sii hortag laba cunugo isla socoto dhagax tuuraa maanta aragto maalinta xigta waxaa ku soo biiraya laba kale marka dambena tooreey qaadanayaan calaa kulli xaal garabkiina allaha galo waxaasoo idil waxaan rabnaa si wada jira in looga hortago guddoomiye kasto degmadiisa iyo maamulkiisa asaa lagula xisaabtama ah ilaa meesha isugu joogo ilaa meesha ugu dambeyso kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho guriguri ku lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waxba geestarsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba geestarsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan runti habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooran waayahay saaxiibayaal xog wareysa ayaad maqlaysaan weli ee isla amni darada magaalada muqdisho ayaanu ku guda jirnaaye amni xumada magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ahayd mid cirka isku sii shareeraysay iyadoo dilal qorshaysan ay ka dhaceen qeybo badan oo kamida ah magaalada muqdisho isku dhacyo ciidan iyo sidoo kale askar ka tirsan dowladda oo dishay bootobajaajlayaal dad shacaba ayaa sidoo kale dilal geystay waxa ay soo qabteen laamaha ammaanka inta badan dadkii ku lugta lahaa waxyaabahaasi amaba dhacdooyinkaasi ee dilalka ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho balse ma jirin cid soo qabatay amaba cid soo bandhigtay rag qeyb ka ahaa amni darada muqdisho sida dilalkii lagula kacay dad shacab ahaa oo ay kooxda al-shabaab ay sheegtay in ay bartilmaameysanayso sida ciyaal weerada iyo dadka iibiyo maandooriyaha sida ay sheegto kooxduba waxaa aan wax ka weydiinay arrinkan ku aadan dilalkii muqdisho ka dhacay oo ay geysteen kooxaha hubeysan oo bastooladaha ku hubeysan xaafado muqdisho ka midana ay ka geysteen toddobaadkii lasoo dhaafay ilaa iyo caawa oo ay dilal kale ay ka dhaceen maxamed xaadir nuur oo ah falaqeeye arrimaha amniga iyo siyaasadda ka faalloodo waana kan isagoo nooga hadlaya eh, horta maandooriyuhu waa waxyaalaha iska noormala ah adduunka oo dhan dadka ku nool eh, dowladahuna waa la dagaalamaan eh, dadkoodana waa ay kala dagaalamaan lakin sibarada hadda jirta ka weyn maandooriyo dabaan hadda kiisas sidaa dhacaayo oo qof nool ayaa dhimanaayo taasoo runtii nasibdaro ku ah yani dalka iyo dadka iyo nidaamka markaa jiro hadda caawa dabcan waxaa jiray in dhalinyaro sidaas ayagana madaxkii jooga loo sheetargareeyay oo dhibaato loo geysto la dhibaatadaas marka eh, yani in yani laisku xirana horta marka hore waa in dadka dadka dadka la badbaadiyaa eh, dadka waa in la badbaadiyaa oo maaragtay eh, marka hore laga fikiraa marka hore dadka yani dadqabkooda iyo noloshooda kadib aa laga hadlo wixii daroogaha iyo waxyaala iyo laakiin in hadda su-aashkooda laga dhigo maandooriya lala dagaalamaya qoladii kalena waxay leedahay maandooriya la dagaalamaya marka meesha waxaa dhibaatada ku dhacaysa waa qof la toosin kara oo mustaqbalkii talbisi kara marka nasiib daro waaye dhalinyarada hadda soomaaliyeed Eh, ku dhacayso marka taas in gudoomiyaha eh, gobolka eh, xooga u saara sidii loo badbaadin lahaa kadibna dhaqan xelin nidaam loo sameeyo qolyahan dadka laynaya ee caadaysa ina dadka digooda daadiyaanba dabcan ayaduna waxay ku keenaysaa inay rajogeliso oo magaalada qalqalkeeda iyo dhibaatada ay rabaan inay magaalada dad u xumeeyaan oo muujiyaan meel colaadi kadib marka dhibaata halkaas ayay ka socotaa waayahay maxamed ilaa iyo hadda cid loo soo qabta ma jirto waxyaabaha dhacdooyinkii dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay sida dilal qorshaysan oo ka dhacay xaafada kamida muqdisho oo dhowr meelood ah maxay tahay arrintaasisa maxaa loo fasiran karaa waxaa loo fasirin karaa de qofku markuu dagaal kugula jiro waa jabaduhu waxay sameeyaan waay waa arbushay sameeyaan stationada shaalkay burburiyaan meelaha dadka isku imaanaan ugeystaan si ay u muujiyaan in yani dad shaqaynaayo oo agtiis ay yihiin marka waxaas kama duwana laakiin nidaamkan kaleeto hadda dowladda xaggeeda xoogaa aan isleeyahay sida u wajinayso ayaa u baahan in laga hadlo marka nasiib daraxan waaye oo dadku aan wanaagsan marka way soconaysaa inta dowladda iyo dadka ay ku garanayaan sidii dalka ay dadka loo badbaadinayo marka ciidamada way dadaalayaan intii waayin dambena dadaalka aanay sameynayeen laakiin mas-uuliyadda ay habkay u wajahayaan ayaa u baahan in markale dib loogu laabto way caawa ilaa iyo dhowr goobood ayaa dilal ka dhaceen isla maantana gudoomiyaha gobolka waa tii uu shirka qabtay marka maxay dhalinaysaa arinkan maanta iyadoo gudoomiyaha gobolka uu si kul uga hadlay oo uu sheegay in guryaha laga soo saaro garanwaaga waxaay dowladda ugu yeertay in isla caawaba ay arrimahan dhacaan garanwaaga iyo bandooriyaha laisku xiraya xoolhibalaakiin nin caasimadan hata yani waxa hadda dhacay waxa hadda ku bilowda maahan waa wax muddo soo jiray dalka isoo burburada yani caasimada meelaha ugu dhibaatada amniin darada badan nadaamada dawlada markay bilawdeen culaysi kalaa jiray ayada lafteeda marka tan tii daba socotaa inkasta hadda la yareeyo waxyaala qaarkiis oo naadir ay jiraan marka xaaladdu way iska dhamaan doontaa dabcan saas leeyahay rajo fiicanna bulshada way muujinaysaa marka waxyaalahan midmadooga ama dhibaatooyinkaas ka jirana waqti bay ku ekaan doonaan maxamed xaadir nuur falaqeey arrimaha amniga iyo siyaasadda ka faallooda oo igaaga warbixinayay dhacdooyinkii dilalka ahaa ee caawa ka dhacay qeybo ka mida ah muqdisho iyo kulankii maanta ay yeesheen gobolka banaadir oo gudoomiyaha gobolka uu sidoo kulal uga hadlay dhacdooyinka dilalka ah ee ka dhaca magaalada muqdisho guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran wagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee muqdishona wuu idinkaga imaanayaa markana taliyaha booliiska soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in askarta ay ku raad joogaan isticmaasho waxyaabaha maanka dooriya kuwaasi oo aan loo dul qaadan doonin xilliga ay shaqada ku jiraan maandooriyaha ay isticmaalayaan maadaama falalka amni darada ee magaalada muqdisho ka dhaca ay soo noqnoqdeen taliye sulub axmed firin oo ka hadlayay maantana waxa uu yidhi annagu dhibbanaha ayaanoo qarayna miskiinkana waan caawinaa muwaadinkana waxaynu ku fikirnaa sidii akhlaaqdiisa cirdigiisa iyo hantidiisu ay u badbaadi lahayd akhlaaq wanaagsanna uu muwaadinka inoogu sheegi lahayn waaba leeyihiin oo akhlaaqda dadkana way fiican yihiin laakiin hantidooda iyo dadko muxuu ahaaye diinteeda iyo qofkan cirdigiisa sharafkiisa aniga akhlaaqdooda sharafkiisa inaan ilaalin markaas waa cadiya sooma askariga buliiska markuu ciidanka buliiska uu ku soo biiraayo tababarka uu qaadanayo kuma jiro inaan dabridna xitaa kuma jiro qoriga xitaa waa ina naguma barnaamay hadda homaa laydin bara ya amaa laydin baraa qori iyo dabridkiisi iyo fukurkiisi iyo alaabtiisi amaa laydin baraa ooma baahna haddana inaan barno annaga waxaan baahanay dadkayga inaan u adeegno ka qaldan inaan dhahno toos halkan mar ka wanaagsana ah inaan u mahad celinno oo qaabka uu bulshadiisa oola nolyahay aan dhex nolyahay noogu mahad celino innaguna aynu noqonno muuqaal tuse wanaagsan oo u eg inuu yahay qofkii lagu hiranay ee hormuudka u ahaa ummadda soomaaliyeed tusaalaynaya haddaynu inagu xunnahay oo askariga boliisku uu muuqaal xun yahay oo askari booliiska uu wax daroobo isticmaalayo iyo wax qashina kama shaqayn karo bulshada dhexdeeda mana dhihi karo toosa halkan atoosana kuaga taasagii waaban toosnayn muxuu toosinaya waxaan idinka rabaa inaad noqotaan tusaale wanaagsan oo ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidamada qalabkiisa ka dhex muuqda inaad noqotaan baan rajeynayna inaad dadkiina ugu adeegtaan sida oogu fiican akhlaaqda iyo disbilinka ciidanka booliisku uu leeyahay maaragtay inaad muujisaan waxyaabahan hadda dhacdhacayana ciribtirkeeda inaan qayb weyn inaad ka qaadataan ayaan rajaynaynaa waxaa maalmahan dhow maalmahan dambe soo noqnoqonayay dilal askar aan u soo baa jirta oo majaazile dhaawacay oo falal kale ka mid ahaa oo ku jiray waan ishuulinayna ma baahnin annagu oo ma baahnin ciidanka gudisu inay dilal ka qayb qaataan daroogo inay ka qayb qaataan inay ayagu cunaan inay dadku arkaan bulshadu inay arkaan askari ciidanka booliiska ka tirsan ama sagaalba ha noqdo oo nooc xun oo bulshada ka nixinaya u dhaqmaayo kaasi wuxuu ahaa genaraal sulub axmed hirin oo ah taliyaha booliiska tababar uu ugu soo xirayay maanta cutubya ka tirsan ciidamada booliiska oo uu ugu soo xirmay akademiyadda jenaraal kaahiye ayuu kula dardaarmayay isagoo sheegay in loo baahan yahay in akhlaaq wanaagsan ay kula dhaqmaan dadka shacabka dastuurka dalka oo qodobada qaar laga bedelo suurtagal ma ka dhigi kartaa muddo kororsi ay samaysato dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud warbixintan ayaad kaga diyaarina saaxiibayaal iyadoo wakhtiga xilhaynta dowladda federaalka ee afarta sano ah uu xurdan yahay ayaa waxaa jira qorshayaal labada gole ee baarlamanka ay ku doonayaan in muddo korrin ugu sameeyaan dhammaan hay-adaha dowladda sida aqalka sare golaha shacabka iyo tan madaxweynaha waxaana lagu wadaa si loo hirgeliyo qorshahan in wax kabedel lagu sameeyo qodobka muddo xilhaynta afarta sanaha cayimayo si loo gaarsiiyo shan sano labada gole ayaa u saaray laba guddi oo ka shaqayn doona wax kabeddelka sharcigan oo shan sano u xalaalaynayo hay-adaha dowladda in ay sii joogaan xafiiska arrintan ayaa soo jeedinteeda badi ay ku qanceen xubnaha baarlamanka labada gole sidoo kale muran dheer iyo buuq kama taagna dhanka maamul goboleedyada waxaana loo sababeeyey in ku darsigii maamulada qaar uu u yahay sharcigan mid dhabbaha u xaarayo kadib kulamo ay magaalada muqdisho ku yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa la sheegay inay ka heshiiyeen qorshayaasha kudarsiga halka sano oo ay ku darsadeen madaxda maamul goboleedyada qaar sidoo kale waxaa loo sababeeyey kudarsigaas halhalka sano oo uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la qaatay madaxda maamul goboleedyada in sanadkaasi lagula dagaalamaya al-shabaab loogana saarayo dhammaan gobolada dalka halka ay kaga sugan yihiin waxaa hirgalay sidoo kale sanadkan bilowgiisii ku darsigii sanadkii uu ku darsaday cabdicasiis lafta gareen oo ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed tallaabadaasi carqalad iyo xiisad ka dhalatayna waxaa xalliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo keentay in uu hirgalo ku darsigii cabdicasiis lafta gareen brofeor maxamed cumar dalxa oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ku dhex jiray siyaasadda soomaaliya ayaa sheegay in ay ku xiran tahay sida shacabka iyo beesha caalamka ay ugula falgalaan ku darsiga ay ku dhaqaaqeen baarlamanka iyo hay-adaha dowladda kulmiye muddo kordhin eh, wax eh, runtii culays ah ma aha laakiin eh, culaysku waxa dastuurka laga bedelaya ama lagu daraya wuxuu yahay wax heshiis lagu yahay ee dhaqangal noqon kara inay noqdaan marka haddiiba lagu heshiiyo oo dastuurkana qaabka wax looga bedeli karo ee sharci ah two third ama saddex meelood laba meel haddii golaha ma aragtay shacabka iyo aqalka sare ama baarlamaanka in sidaasi wax looga bedelo oo iyagana ay u codeeyaan waxaan u arkayaa waxa meesha yaallo keliya marka inay tahay inuu ogolaanayo shacabka kana dhaqangelayo haddiiba ee markaasi sida habka loo maray sax ay noqoto shacabkana ay ogolaadaan uuna dhaqangelayo wax cilad ah maaragtay aragtay ama culaysaa ah ma jirayo laakiin haddii aan heshiis lagu ahayn baarlamaankana sifa sharciga ah aanan u meelmarinin oo amendment qodobkaasi lixdan iyo lixdan iyo koowaad lagu samayn oo muddada ma aragtay kororsiimada ah sidaa iyo si la mid ahne ay oga hor yimaadaan inta markaasi ay talada ay ka goodo ama codna ay ku leeyihiin iyo taageerid laftirkooda iyo maaragtay ka maaragtay dhan ahaasho eh, inta maartay ee dowlada soomaaliyeed ee eh, iyadu markaasi kala dhexeeya wada iyo xiriir oo beesha caalamka eh, iyadana qeyb ay ka tahay ayay ku xiran tahay marka hadba sida ay uga falceliyaan ayaa waxay noqonaysaa inuu dhaqangalo iyo inuu dhaqangeli waayo laakiin wax kabedelid iyo muddo kororsiin intaba culaysku maaha ee culaysku waa intaan kuu sheegayey sida ay la falgalaan bulshada beesha caalamka iyo sidoo kale sida ay dowladdu iyadana u dhaqangelin karto intaasi ayaa muhiima ah in aad looga baaraandego haddii laysku raacana waa ka haddii markaa laysku raaci waayane wixii markaa sharciga sida uu yahay inuu ahaado kan ugu sarreeya ee markaa isaga in la ilaaliyo ay tahay muhiim haddaba qorshahan darsiga haddii lagu dhaqaaqo waxa ka dhalan karo iyo sababta keentay in sharcigan ay meel mariyaan labada gole ayaan wax ka weydiinay cabdiraxmaan cabdiqaadir saalixi oo ah falaqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda ka faalloodo waxaana uu sheegay in madaxda wakhtigaas hadba joogto soomaaliya ay caadaysatay in ay ku dhaqaaqaan muddokororsi oo ah sharci daro sidiisaba runtii horta muddokororsi marka la yidhaahdo maalmihii ugu dambeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey waxaweye soomaaliga soomaalida dhexdeeda waxaa si weyn u qabsaday arinka la yidhaahdo muddokororsi muddokororsi sidiisaba waa wax aan sharciga waafaqsanayn dastuurka dalkan waafaqsanayn in wakti ziyaada lagu darsado muddoxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka sida xukuumadda muujinaysa xukuumadda ama madaxda xilligaad dalka joogta ama talada haysay in ay ku fashilmaan hogaaminta dalka islamarkaana iyaga oo cabsi weyn ka qaba soo noqoshadooda in waktigii ay wakti kale kusii darsadaan mudaxiladkoodii siyaasiyiinta iyo dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qabo in arrinkan uu dhalin karo xiisad siyaasadeed ayna horseedi karaan in hay-adaha dowladda ay ka dhaqaaqi waayaan mucaarado hor leh oo dowladda cusub ay la kulanto waa kan mar kale cabdiraxmaan cabduqaadir saalixi oo nooga warrama runtii arrimahaas waxay horseedi karaan oo sharci darada ah in dalka mucaarado xoogan ay dowladda ku kacdo mararka qaar uu cagaha geliyay dalka dagaal oo sida hore u dhacday bractically dowladdii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddokororsigeedii iyo magaalada muqdisho in maalin iyo habeen in ka badan afar iyo laatan saac dagaal uu ka socday runtii hay-adaha dowladda waxa weeye waxaa moodaysaa in maxay ahato ay ku ciyaarayaan bambo oo ay u muuqato mid la qarxi doonto waxaana waa wax horey loogu soo fashilmay waa wax dad hore ay waqti wax ku soo waayeen waa maxay ahayd oo dowladdii tan ka horreysay wax ku tawaysay hadda marka wallahi waa nasiib daro in dowladdan eh, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay imika eh, arrimahaasi in dowladdu oo curdan ah oo weliba sanad u dhammaanin nimadan eh, ay sheegayaan in dowladdii gacanta loo geliyo kooxa gaar ah oo ku takrifalaya awoodaha dowladda dowladda hadda jirto oo ay hoggaaminayaan raggii ugu cuslaa mucaaradkii dowladdii hore ku diidanaa muddo kororsiga in ay ku dhaqaaqaan dhabbihii kudarsiga ee khatarta gacanka hadalka ah dhaliisay dadka u soo joogay waayahaas ayaa muujinaya cabsi ku aadan in dowladdu ay marayso waddadaas oo mar kale gelinaysa dalka khatar amni iyo mid siyaasadeed weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijkeena xog waraysa idaacadda kulmi ee magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya iyo godobgodob waagaag saaxiibayaal barnaamijkeena xog waraysa ayaad la socotaan qeybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena ayaan ku kusii siqaynaa markaanse waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay awr xamilka wuu qaadayaa xoog intuu yahay balse xaray qalloocaad diloo taa xamili waaye xaalkii daacadnimo lagu galee laga xaq sheegaana lagu xabiibtay mar baa laga xalgaadhaaya xusku wuxuu wareeraa markii la isxujeeyaaya waana siday xisaabtu u eeg haatan xaajadu xaajaba la yaable balaaqoda xabaalaha waiska xaaladuunaduun muuse biiye heestaas gaaday wargooyin war haysaana jaamac shabeel wuxuu yidhi muuse bixi wuxuu soo afjaray waa nala xasuuqay haddaan soomaali leennahay diyaaradda meesha noo saaranna waa u dhammeeyey xabaalo wadareedkiina waa soo gebagabeeyey marka allowyan daalacna lagu yeela yeelan buu yidhi hooy lamagood leh waa idin gabyaa gebagey dhegaysta adduunyadananta talabaatan jirhkeeda nabadda baan ka talinaynin adduunyadaanta faraaruqdiisa badnaa tawfiiqdaba oo ka guuri tahluukaan ku jirnaaye allou noo dhibdhaan tacleyda masiin badihaaye waa taa hore idinku sheegay talaxuma ninkeedo waa tacab khasaaraa aga war cabdallow gabaygan ma inaad tartanka oga qayb gashaa dooni oo ilama good leh ani baabkaas waa ka weynaya waana ka tanaasuli waar kalemaanay waxaan maqli jiray taariikhdu waa bu ugbiya ma yeedhi karinu ma ilaawwarwaaqlabaanna waxaan maqli jiray taariikhdu waa mudan waa jire markhaatile waa jire markhaatile war waxaa kaloon maqli jiray taariikhda dunida iyadoo istabataal ninbaa meel ku tuurte warwali kala leeray taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareene waxna madiido waxna madiido runtay dacalka saartaa dadow dadow waalmadayo waxaa kaloo la yidhi jacayl talayaari ku beermaye taariikh xumada iga racday tusaaloha ii ahaato maqli jiri war kalemaanay maansada taallaydiya taariikhaha la shubayaa halkay taabanaysaa ama dulucdu tahay ood farta noogu taagteen war waxaa kaloo layidhi taariikh fac weyn iyo taxaanaannu leennahay masna taalla qoran iyo tixraac ma lahan dhiganaa war waxaad ka tagteen lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta cabdikuusow lama kalbariskal war la'aa la yidhi wargooyin war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalmahan kismaayuu joogey sumcihiina asagaa masaajidka khadiibka ahaa ee khudbad ka jeediyey ramadaanaa soo dhow masyiri naw waalma madaxweyne baa tabliiq raacay jameeca heshiisa masaajidkan heshiis la ahaa loo baahan yahay miyuu yidhi wargooyin warkaa naga dhex ee madaxweynuhu wuxuu yidhi jameecadaa doonta ka tirsanow ee dawladda waa lagugu matelaa qabiilkaa doontana ka tirsanow ee waa lagugu matelaa kooxdaa doonta ka tirsanow ee waa lagugu matelaa baarlamaankana waa lagugu matelaa xukuumaddana waa lagugu matelaa kuma raba qofkii yidhaana anna kuma rabay leedahay waana wixiinna baabi'iyey oo indhahaas noo yeelay hedde ishuri mayne aan dhinac isku raacnuu yidhi beele heshiis ah matalayaashadan heshiis laha muu ka wadaa cabdikuusow jeeso mala malaqanci karee warka ma naga dhaaftidoo ad aryaa bishaarow madaxweynuhu mugow kismaayo ka hadlaaya ma yidhi aniis waa heshanno wadajirno markaas ergede maxau dhihi waayeen ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha war madaxweynuhu wuxuu yidhi ehel wada

aryaadhaha war ma haysiina madaxweynuhu saacada kadib qadar qadarow aada ahaa la yidhi muga waxaa igu soo dhacda heesti ahaad qarash lagama maarme waxaan aadayaa qadar war hadda ka horba madaxweynihii horee galmudug axmed ducaale geella xaaf wuxuu yidhi waa qaraabahaynaa war haddan ma waxay maraysaa dhoofdhoof dhoofdhoofdhoofdhof nooli kulante hadhantaalin qaranka kae lacag badan la soo noqo soo noqo baarlamaanay war mahaysiina waxaa la yidhi laftirkaygu war mahaya xantu waxay sheegaysaa madaxweynuhu markuu soo laabto isku shaandhayn inay dhici doonto ama risheefal waxaa afka qalaad lagu yidhaa war hoy siraha qarankan yaan la gacantogaalayn war lankun isku shaandhayn layba sheegay walaal iska shaandhayo kirishbooyaalkuwa biitooniyaalkuwa darawaliintuwa afman weelo war waxaa la hubaaho xaqiiqa ah oon xan ahayn madaxweynuhu markuu qadarka soo laabto maalma kadib bisha ramadaan bilato inuu ummadda ugu hambalyayn doono bilashada bishaas barakaysan wargooyin haddii ilaahay nabad nagu gaadhsiiya waxaa kaloo la hubaa bishaa barakaysan in shayddaanka la xidhi doono war waxaa kaloo la hubaa in kalemaana la fasixi doono war kalemaanay war ma haysaane madaxweynuhu markuu masaajidka kismaayo ka khudbaynayey ra'iisul wasaare xamsana wuxuu ka khudbaynayey masaajidka isbahaysiga islaamka wuxuuna yidhi nin kastoo mas markuu istaaf iyo baabuur buruufa qaato ayuu wuxuu odhanayaa layma baari karo layma taaban karo layma eegi karo jagboyntiga layma joojin karo kayga dambeeyana anaa wato sidoo kale lama taaban karo marka mid kasta markii xil loo dhiibaabo sharciga ka weynaadaa haddaba si amniga loo sugo isku dhaca ciidamadana looga badbaado waa inay mas-uuliyiintu aqbalaan in la baaro ayaga iyo wixii la socdaba war ra'iisul wasaaruhu asagiiyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba jidadka xirtaane xidhtaane taa maxuu ka yidhi war waxaa ilaahay mahaddiisa dowlad masaajidada ka khudbaynaysa inaan helnay masaajidaka khudbeantar buunkib isin dhisiteen war madeeyow isha baydhababa nin baa biyaheeda iibsado booyadaha iyo ka gada dameeraha war xildhibaan shir oo baarlamaanka maanta ka hadasha waxay tidhi waa in haweenkan loo sameeyaa masaajid war intay imaam noqotay inay ka khudbaysa miyay rabtaa oo maxaa u diiday haye qondadii haweenku masaajidadiina ma gaarti janeva confenshon war bishii maarsaa lagu jiraa hadabiyaasha taajo wax ma ogida shacbaana lagu jiraa war kalamaanay war ma haysiine waxaa muuqata somalilan in la ixtiraafaya war ingiriisku ma hadala naga aamu war warka laga dhexgelinaya inay dagaalka mucaarad iyo muxaafid u midoobeen baa ii muuqatay sababtoo ah musharaxi wadani cabdiraxmaan cirro wuxuu yidhi muuse biixi iyo puntland labadabana wuu eedeeyey dagaalka laascanoodna ayagaa horiyey buu yidhi maantana waa ballaartay oo waxaa socota duulaan ka dhan ah somalilan waana in la difaacaa somalilan oo aan lagu eegan dadka ku soo duulay warfaysal cali waraabe wuxuu yidhi golaha gurtida maalmo dhoweed qabiilqabiila ah loo kala fadhiyey laakiin maanta waxaan arkaa idinkoo sidii qaran u fadhiya marka weli somalilan waa midaysan taha buu yidhi cabshir waaye hadday midnimadii ogolaadeen naw war martaasaan la midownaa war kalemaanay war ma haysaana garaadadii laascaanood dagaalka garow miyay yidhaaheen coolaadda ha la joojiye maas dhaheen haddii isla jooji waaye almiina ha la yaraye maas dheheen bilaaya kheyre ma ah may dhaheen aryaadhaha garaadadii nabadaanaasla nuugale nabadaanaasla nuugale may dheheen war shiikh buuhoodle ka hadlay wuxuu yidhi dagaalka laascaano ka socda jahaad maahane waa fidno kadibna waa la weerarayo buuq iyo kaylaa ka dhacdayoo maxaa ka kaanayay ka gaartay warwar sida markay xaaladdu xumaatay ah. imaamkii masaajidkaa raalligelin ka bixiyey hadalkii shiikha war hadhaha waa soomaali weligeed bay isdili jirtee ah. dagaalka sokeeyaha laascaanood maqaar baa jihaad ka aaminsan war jihaadka shabaabba sheegtay ah. cid kasta inay kua urkacsato maxaa diidaya wareedhaadaan war hayne mujaahidkii ii iyo mujaahidka yaa u garnaqaya miyaan mar hore lagu odhan war dagaalka tigree iyo dawladda etoobiya midkee jihaad ah wareedhaha jihaadkii gacan kuma jiro hadda ruush iyo yukreina laga baqayaa in midkood sheegtee maxaa malaaf duubtay war rabadaan khaydaraf wuxuu sheegay inay ciidamadiisa ku jihaadayaan yukrein shacbaan sayfullahna muxuu yidhi oo hadda ruush iyo yukrein ma shacbaan iyo rabadaan bay faraha la galeen walba jamaatu awal baa hadlay nin dhummaaya la yidhi dhukiyo dhaaya ma leh war kale maanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan tihiin garaadadii laasacaanood waxaa la arkay ayagoo buntland kula shiraya madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash qaar oog sii marayana waa la sheegoo dhowaan la filaya inay muuse bixi hargayse kula shiri doonaan marka dad badan oo siyaasadda falaqeeya waxay maalmihii lasoo dhaafo lahaayeen muuse biixiya dhibaatada wadee arrintuba ma fogaateen war waxaan anugu nadarta iriyo muqdisho lagu soo dhoweeyey suldaankii ari caddeeye oo ka mid ahay gudigii soddon iyo saddexda ahay ee laascaanood go'aammada ka soo saaray war dhexdhexaadinta etoobiya ma in odayaashii la kala diray noqoto waadiyaahe ilaahay tiirkiisaa la cuskadaa xumaha waa laga tagaa taranta ubadkaad dhashana taariikhda islaamka iyo tacliimtaa lagu daraa warwaaqlow bilaash baad u xiiqaysa hayemiyigaani biyomalena anigana waan kaa maqli jirey somalilan dagaalkiiyo horumarku wasdhinac socdaa wuxuuna madaxweynaha somalilan xarigga ka jaray suuqa fariisoonkee cashuurta ka caagan oo berbere laga hirgeliyey aga oo hadda somalilan canshuur ma qaadaysa miya waalanolo dadkaagii u tag ha nagu buuqine warwar ma haysiina bannaanbixii bajaajley ku baaqeen waa la xalliyey waana la soo afjaray mikrofoonkii maalmahan iska diyaarka ahay markay wax dhacaanna cidda sida waa la ogaaday degdeg wixii bannaanbax u abaabuli jirayna waa la ogaaday dilalka bararka kuwa geystana eh. oo dhallinyarada bajaajka beegsatana eh. cidda mashruucaas waddaya u xirnayna waa la ogaaday war ma la cambaareeye mase waxbaa laga qabtay war cumar bashiirow eh. anuu og miyaadan maqli jirin aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi how allownaaga badbaadi buuq iyo baajaaj banaanbeexe allownaaga badbaadi buuq iyo baajaaj banaanbeexe war kalemaanay war ma haysiine golaha shacabka waxa ka dhacay buuq ma ahayn oo gabdha isu jawaabay ahaayeene guul kalaa ka dhacday oo aan taariikhda horay u soo marin sharcigii la dagaalanka argagixisadoo baarlamaanadii hore u gembi jireen markii loo keeno maanta akhrintiisiyaa la bilaabay xildhibaanadoo badankood wada joogaan war maalinta ansixintaamay maqnaadaan war ninkii akhriskiisa ka qayb gala ansixintana ka maqnaada waxaa iska cad noo soo akhri in la yidhi waxa ku qoran waranna waxaan dhihi lahaa gulufkii dagaallada socdee loo guntaday maanta kaalintiisa ruuxii gabeegaabiyo maqani khawaariij inuu garab u yahay liiska noo geliye kuwood la jennay war ma haysaane dagaalkii al-shabaab lagu jebiyey ee jubbaland madaxweyne xasan sheekh wuu bogaadiyey waraqalka sare oo maanta dood culusaa ka dhacday waxaana la horgeeyey xeerka aqoonsiga muwaadinka wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlana wuxuu yidhi sanatarro waddankan waxaa ka dhacay ilka casoo siddeed bilood lacag ku qaadanayay inuu ilka case raadinayo marka haddaan aqoonsi dhaban la helin lees ogaan maayo war cilmiga saykolojiga wuxuu qabaa qof kasta si uu horumar u gaadho waa inuu naftiisa raadiya uu isu soo helaa warwariga yaabiyo somalilan soo saartay waxay sheegeen inay qabteen ninkii labadii kun iyo isku qarxiyey oo nool war hadday saas tahay haddaa la soo qabanaa kiizoobe isku qarxiy oo la soo helaa aga abbawtan oo kale wargooyin aakhire interbool kama shaqeeyo wax kale waa ka baxdeen nin isqarxiyaa la soo helyaa noo keentee maano warwarka iga qasinina waxay dhaheen muuqaalkiiyo codkii laga duubay ninka marin habaabin baa looga jeeday ninka isqarxiyeyna qofka codkiisa la baahiyey ma ahayn war khiyaanada shabaab qof qof nool inay yidhaahdaan waa dhinta miyay maraysaa war dembiile adduunka dhow raadinayo waa isqarxiya haddii lagu yidhaha waad iska dhaafaysaa xataa hadduu ku ag marayo aad aragto mid u egaad moodaysaa marka khayaanadaasay ka wataane saalax badbaado inuu nool yahaa dhici karta war godona laftirkiisuna uu nool yahay sooma dhici karto warwar mahaysiina labada gol ee baarlamaanka muddo kordhinay oo howlgaleen hadda kadibna waxaa la rajaynayaa in madaxileedka hay-adaha dowladda heer federaal iyo maamul goboleedyadaba shansho sano laga dhigo ee kalamaanay idinkuna kordhista waradagooyin cabdiraxmaan cabdishukuur ku soo qanciya marka hore war aqooyaha madaxtooyada fadhiya eh. oo malaha mucaaradka fariin uu diraayo wuxuu yidhi eh. walaalayaal waxaad kala doorataan eh. sanad iyo bar aan sharci ahayn iyo hal sanoo sharci ah war jannadaalin dhacadde daljirka muxuu u imaan waayey war mucaarad hadduu jiro geel ma siinayaan ciidanka daljirka dahsoonse ma u soo dhowaanayaan waramay ka dhacdaa ruush maatiin madaafiicda naga daaya war warwar mahaysiine gudoomiyaha degmada cabdicasiis rawde cabdicali iyo gudoomiye ku-xigeenada degmada waxay raashiin fara badan aadan guddoonsiiyeen ciidanka furintii hore ku jira waxaana ka guddoomiyey jenaraal gacmadullo waxaana ila fiicnaan lahayd degmooyinka kale inay ku daysadaan guddoomiye rawdo war cabdikuusa war ma hayside degmada cabdicasiis xaflad weyn baa ka dhacday gudoomiyaha gobolka iyo madax kaloo badanna way ka qayb galeen marka rawdo way u shidan tahay ka baxa faaraheeda horaan waxaa loo yidhi muufey dubtaa malaayee ku cunaan cabdicasiis war kalemaana waxaa la yidhi inantaan jeclaadaaba waa reera gabadhoodii ayaduna isoo doonabay miyihii taqaannaa anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabay qodda siro ilaahw nasiib caadil baa tahay fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka hooda ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka mid ku kulmi doonna saaxiib waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo madaxii la tegay haddii dadka hore u maray mandadaalo oon ku daydo mandadaalo oon ku daydo dadaydii iga tagtee mandadaalo oon ku daydo mandadaalo oon ku daydo way dadaydii tagtee ayaxii la tegay haddii dadku hore u maray haddii dayaxii la tegay haddii dadku hore u maray darbaa la jebiyey laysku dilay iyo darbaa la jebiyey laysku iyo wixii duqoobay miyaanayday darbaa la jebiyey laysku dilay iyo la jebiyey laysku iyo wixii duqoobay miyaanayday daydo inaan dadaalo oon ku daydo way dadkii baan ilaa kasayin inaan dadaalo oon ku daydo inaan dadaalo oon ku daydo way dadkii baan ilaa kasay haddii dayaxii la tegay haddii dadku hore u maray haddii dayaxii la tegay haddii dadka hore u maray damal anoo ah dogob andiido damal anoo ah dogob andiidiyo wixii duleeyey miyaanay dayn damal anoo ah dogob andiido damal anoo ah dogob andiidiyo wixii duleeyey miyaanay dayn